oo reerkiisa iyo maxramkiisa iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa inuu difaacdo darteed qofkii u dagaalamo xukunkiisa muxuu noqonayaa xukunkiisa wuxuu noqonayaa in ay arinta ayada u bannaan tahay haddii lagu dilana uu shahiid yahay hadduu wax ku dilana qofkaas dilay uu ahlunaar yahay saas iyada ayuu baabkan u baab yahay axaadiista noo imaan doonta ayaan cadayn doonta insha allah tabaaraka watacaala xadiidka afar kun iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai aleyh ramat lla akbarana cmr ibn cali flas waa iqة xaafid qala xadaثna cbdiرaحman mahdi waa imamka qala xadaثna ibrahim ibn sacd ibn ibrahim الzuhri الquraشhi waa iqaة can abihi abihiis oo ah sacd ibn ibrahim الzuhri اquraشhi oo iq ah can abi cubaydata abu cubayda ibn muxamed ibn طalxaة اlcansi waa maqbuul abu cubayda ibn cafwan can abi cubaydata ibn muxamed alcansi maqbuul weeyaan can طalxa ibn cabdilahi bn cawf wa iqaة mukir nacam faqiih can saciid ibn zayd saciid اlkhayr weeyaan radia allahu tacala canhu ardah waraxima jamiica ruwaat can nabi nabig xu sl sl nabigan wuxuu yidhi man qofkii qaatala dagaalamo duuna maalihi maalkiisa kodii ku dagaalamo faqutila la dilo fa huwa isaga shahiidun waa shahiid waman qaatala qofka dagaalama duuna damihi dhiiggiisa sokodii oo isagoo naftiisa iyo dhiiggiisa difaaca dagaalamo oo kadibna saa lagu dila fa huwa shahiidun waa shahiid waman qaatala qofka dagaalama duuna ahlihi reerkiisa sokodii oo reerkiisa isagoo difaaci muxuu ahaa dagaalamo oo sidaa lagu dila fa huwa shahiidun waa shahiid weyaan maxalu shaahidka waxaa weeyaan waman qaatala duuna ahlihi fa huwa shahiid weeyaan baabka afar iyo labaatanaad baabu man qaatala duuna diinihi diinihi diintiisa isagoo difaacani qofkii u dagaalamo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun iyo شhan iyo sagaashanaad waa صaxiix qala imam النasai alي mt abarna mxamed بn raafic alqushayri wa iqaة caabid wa muxamed bn ismaaciil ibn ibraahim waa ibnu culaya wiilkiisa weeyaane waa iqa qaala waxay yidhahdeen moxamed ibn raafic iyo ibn ismaaciil xadaanaa sulaymaan yacni ibna daawuud alhaashim alqurashi wa iqatun jaliilu faqiih qala wuxu xadaanaa ibraahim ibn sacd ibn ibraahim aلzuhri haddaan soo marna can abihi waa iqa can abi cubaydat ibn moxamed ibnu camaar ibnu yaasir waa maqbuul can طalxa ibnu cabdillahi bni cawf waa iqatu mukir faqiih can saciid ibn zayd radia allahu tacala arda qal wuxuu yihi saciid ibnu zayd qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm man qutila qofka la dilo duuna maalihi maalkii sokadiisa fa huwa shahiidun waa shahiid weeyaan waman qutila qofka la dila duuna ahlihi reerkii sokadiisa fa huwa shahiidun shahiid weeyaan waman qutila qofka la dila duuna diinihi diintiisa sokadeeda iyo difaaceeda lagu dilo fa huwa shahiidun waa shahiid wey waman qutila qofkii la dilo duuna damihi dhiiggii sokadii fa huwa shahiidun waa shahiid iyo dhiiggiisa iyo inuu muxuu ahaa difaacda reerkiisa iyo ehelkiisa iyo inuu muxuu ahaa difaacda diintiisa qofka isaga sa haddii lagu dilo waxaa weeyaan nabigeenna wuxuu le alayhi salaa slaam waa shahiid intaba sidaa weeyaan baabun man qaatala qofka dagaalama duuna madlimatihi dulmigii loo geysanaya difaacu iska difaaca qofka u dagaalamo xukunkiisa muxuu noqonaya way u bannaan tahay xukunka uu qaadana haddii la dila ama waxu dilan waa noo imaanaya insha allah tabarak wa tacaala xadiidka afar kun iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala alimam nas a abarna alqasim bn zakariya bn dinar alqurashi wa iqa qaala xadaثana saciid ibn camr alashcaiy saciid ibn camr alashcai alkindi wa iqa qaala xadaثana cabhar ibn اlqasim aلzubaydi wa iqaة can muطarif ibn طariif اlxaariثi wa iqaة faadil can sawaada ibn jacdi miyaa idin qoran aljacdi soo ma annaga caynkii uu naga yaro raaran yahay soo maaha akhyaaray mise waa idiin toosan ahay ahay ibnu abiljacd jacdi weyaan sawaada ibnu abiljacd waa maqbuul can abi jacfar abu jacfar waa majhuul majhuul weeyaan jaahil ayaa laga yahay intaas in ka badan lagama sheegi karo qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya cinda suwayd ibna muqarin almusani saxaabigaas ayaan ag fadhiyey faqaala wuxuu yidhi suwayd qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm man qutila qofka la dilo duuna madlimatihi dulmigiisa loo geysanay dulminta la sokadeed qofkii u dagaalamo ama loo dilo dhacafan man qutila qofka loo dilo duuna madlamatihi dulmigiisa doonitaanka la doonay difaacu iska difaaca qofkii loo dilo e fa huwa shahiidun waa shahiid weeyaan xadiidka waxaa ku jira abu jacfar majhuula laakiin muxuu saxiix ku noqday waxaa weeyaan wuxuu saxiix ku noqonayaa axaadiista kale oo ka horeysay kana dambayn doonto insha allahu tabaaraka wa baabun man shahara qofki duruq kale ayuu leeyahy baabu man shahara qofkii kor u qaado sayfahu sayftiisa uma kadibna wadacahu ku dejiye oo saara fi nnaasi dadka seefta intu kor unu qaato un kadibna ku dhufa kan ku dhufa kan ku dhufa la taagan ama qorigan waa lamid qorigii intuun cabaystay ammaanka furay dadka un muxuu aha ku dhufa kan kan ku dhufa la taagan ama bamkii waa lamid isne eh. qofka isaga xunkiisa muxuu noqonayaa nabigeena noo sheega sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka afar kun iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadiid shaad ah shaadna waa taqaano waa taqaanaano mukhaalafatu hiqati liman huwa awhaqu minhu aw akaru minhu saa weeyaan qala imam nas barna isxaq bn ibrahim alxandli wa iqat xaafidu xuji qaala anbana alfadl ibn musa asinaani wa iqatu tabtun rubama aqrab qala xadaثana macmar rashid alasdi wa iqatu tabtun faadil can ibni طaawus cabdillahi bni طaawus wa iqatu can abihi abis طaawus ibni kaysaan wa iqatu waa ninkaa taqaano faqiih ahaa oo waxaa weeyaan eh, xirta ibnu cabaas ka mid aha radi allahu ta arda can ibni zubayr cabdillahi ibni zubayr zubayr ibnu cawaam ayaa dhalay hooyadiina waa taqaanaan waa taqaanaano waa daat oo ahayd asmaa bint abi bakr asidiiq radia allahu tacala canhum jamiican can rasul lah wuxuu ka rasulka al sl qa rsulkan wuxuu yidhi man shahara ama man shahara qofkii siibo yay u shidan tahay shahara yay u qoran tahay shada makuu saaray shahara nacam man shahara qofkii yacni siibo sayfahu sayftiisa uma kadibna wadacahu dadka dushooda saaro oo la dhaca fadamuhu dhiiggiisa kaa in la dilo oo ummadda laga qabta hadarun ama hadarun waa hudur hadur wa kama soo qaad ma i reeban tahay ms idiin kordhaban tahay hadrun mise hadrun hadrun weyaan nacam dhiiggiisa waxaa wey kasoo qaad ma lahan haddii nink intuu muxuu ahaa soo bax hadda ku welaalaynayay maandhaxaas oo subabawarkaha oo inta un toori soo qaatay kan geli kan kuridka lahaa in la dilo marka dhiigooda waxaa weye waa hadar haba yaraatay wax ku dhisan ma ahan bahalkii waaya ilan ummadii baabina waa in laga qabto xadiiska afar kun iyo sideed iyo sagaashanaad waa saxiixu mawquuf abarna isxaq ibrahim alxandali qaala ambana cabdirazaq bihada isnaadi milahu walam yarfachu nabiga uma kor yeelin sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka afar kun iyo sagaashan iyo sagaalaad waa saxiix mawquufi maa qablahu xadiidkii hore ayuu saxiix ku noqonaya lakin waa mawquuf calaa asaxaabiy weyaan cabdillahi bn zubayr qala imam nasaci abarna abu dawuud sulayman ibn sayf alxaraani waaiqatu qala xadaثna abu caasim adضaxaak ibn makhlad ashaybaani waaiqatu habt can ibni jurayj cabdimalik bn caiz ibn jurayj waaiqatu habtun yursil wayudlis an ibn awus an abihi awus ibn kaysaan an ibn zubayr radia allahu tacala canhuma qala wuxu yih abdlah bn zubayr man rafaca silaaxa qofka hubka kor u qaado oo qaado uma kadibna wadacahu dadkii dusha ka saara fadamuhu dhiigiis hadarun hadar weeyaan xadiidka afar kun iyo boqolaad boqol iyo afar kun afar kun iyo boqol waa xadis saxiix alxamdu lilah qala alimamu nas abarna axmed ibn camr ibn sarx wa iqatu qala ambana ibnuh abdlah bn msr wa iqatun habt iqatun faqih qaal akhbarnii malik ibn anas ibn abdalhijra waa taqaanaan waa cabdilaahi ibn cumar alcumari waa iqatun habt wa usaama ibnu zayd usaama ibnu zayd saxaabiga ha umalayn alleydi weeyaan mowlaahum waa saduuq yahim wa yuunus ibn yaziid alayli waa iqatun ana naafican naafic mowla cabdillahi bn cumar waa iqatun faqiih akhbarahum wuxuu sheegay can cabdilaahi bni cumar ibn khaaab radia allahu tacaala canhuma ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi man qofkii xamala qaado calayna korka naga asilaaxa hub oo hub noo qaato oo hub noo eh, soo qaato falaysa mina anaga nagama mid ma ahan naga mid ma ahan ayuu nabig leh sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidka afar kun iyo boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qala imam nas akhbarna maxamed bn qaylaan marwasi wa xaafid qala xadasana cabdirazaq bn hamsan wa xaafid qaala anba'ana thawri waa imaamkii ataqanin can abihi abiis oo ah saciid thawri waa waxaa weeyaan eh, ninka la yihahdo sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri soomahan waa imaamkii amiirmuminin fi xadiid ahaa aabihiina waa saciid ibn masruuq athawri waa iqa can ibn abi nucmin ibn abi nucm cabdiraxmaan ibn abi nucm albajali waa waa saduuq can abi saciid alkhudri sacd ibn malik bni sinaan radia allahu tacala an arda qala wuxu yihi sacd ibn malik bni sinaan bacaa caliyun sayid cali ayaa ila nebi nabigu diray sal slm wa huwa isagana bilyemani yeman u jooga buduhaybatin dahabyarow oo fii turbatiha caradii iyo wixii muxuu aha ku hareeraysnaa ku dhex jira dahabka mogta markii lasoo qodo amaba lasoo helo waxaa weeyaan bacaad iyo dhagax ku dhegan iyo waxbaa muxuu aha ku xiran markii wixii isku wada jiro oon la kala marin ayuu nabigeen usoo diray sala allahu calayhi waaalihi wasalam yaa soo dira sayd cali faqasamaha nabigu wuxuu u qaybiyey calayi slat slam bayna alaqra ibnu xaabis alxandali ninkaas kow dhehba o uma bani mujaashi kasii ahaa qolo ahaan waa reer bani fulan qolo fulana kasii ah waa taqaanaa baabka soomaalida ayaga looba tilmaamay qolyaa hadda muxuu ahaa eh, kenyaanka kolo halkan jooga iyo eh, ummadda reer yurub iyo yacni xataa carabta qaybahan sham degan iyo meelaha marka aad hadda aad qabaaisha koro sheegto i waxaas waa laga yaaba inay aad ay muxuu ahaa sham inkastoo dee urdun iyo meelahaas qabaaisha ay ku badan yihiin xitaa suuriya dad qabaliyiin ah joogo qabaaisha way joogaan laakiin dad rumaanka ka haray iyo ummado xadaarado hore ahaa iyo dad waxaa jira oonan qabaaisha waxaas aan aqoonin marka ummadahaas iyaga haddii aad waxaa u sheegto <laughs> waaad ka hadli aabbihiis hadduu yaqaana waa ahlan wasahlan awowgii hadduu ku daran waaba maa allah kii siina hadduu ku daro waxay noqonaysaaba wax qof oo yacni rekoorka jebiyey dinka soomaaliga canug ugu yarna waxaa waye siduu aabbihiis ugu bilaabo ayaa waxaa laga yaabaa inuu soddomeeye afartameeye saa u dediy ayaa laga yaabaa nacam marka soomaalida kuma adko bayn aqrac ibnu xaabis ayuu qeybiyey alxandari uma axad bani mujaashi kasii ahaa iyo wa bani uyaynata wa bayna cuyaynata ibnu badr alfazaari ayuu u qeybiyey iyo wa bayna calqama ibnu culaatha alcaamiri saddexdaas nin uma uma axad bani kilaab kasii ahaa jilibkii kasii ahaa ninka la yihahdo calqama ayuu sii sheegay iyo wa bayna zayd alkhayl aai uma axada bani nabhaan oo afarni marka afartaas u qaybiyey dahabkii nabiga loo soo dhiibay ala sl slam yman laga soo diray oo dhanba afartaas u kala qaybiyey sakaaga nabigeeda ka mid intana diintu kusoo dumaya inay diinta alla jeclaadaan buu ka rabaa dadka qaar muxuu ahaa jannadooda waa laaluusha loo gadani inay janno helaan ayaa loo laaluushi waa cajiib kow qaala wuxuu yidhi faqadibat qurayshun walansaar maanta looma kala hadin qurayshi ansaar way xanaaqeen radia allahu tacala an ardaahum wالsaabiquuna alأwaluun min almuhaajiriin walansaar walansaar wاladiina itabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waraduu canhum niminka ayaga ah ayaa xanaaq la dhacay weyaan wa qaalu waxay yidhan yucطii wuxuu siinayaa sanaadiida qurayshin kaaba qabiiladii quraysh ahli najdin ahaa wayadacunaa anagi annagana qaal yuci wuxuu siinaya sanaadiida qurayshin sanaadiida cafwan yuci wuxuu siinayaa sanaadiida ahli najdin reer najdi ugaasyadoodii iyo kaabiqabiiladoodii ayuu siinayaa wayadacuna anagana farahuu nagala baxaya nabigeena sal allahu calيh waslm niminkaas najd intee mataqaanaa waa riyaad iyo halkaas niminkii bani xaniife iyo halkaa degnaayo riyaad iyo ilaa mandiqadan hadda loo yaqaano qasiim iyo cunayse iyo dhankaas marka magaalada madiine laga baxa ayaa meelaha qaar kun kilomitr loo soconaya oo dhanka bariga ah cunayse iyo qasiim oo kale waa ilaa شhan boqol oo kilomitr ilaa tabuk tabuk iyo iyo iyo iyo tabuk axsanta wax sacuudiga waa qaarad wax aad u weyn waa taqriiban sudan ayaa laba mil intaan laga goynin koonfurta sudan aan laga goynin taqriiban waxay ahaydaan fiiha laba milyan iyo شhan boqol oo kun oo kilomitr o square ah ay ahayd sacuudigana waxaan umayna laba milyan i laba boqol iyo labaatan dhowr inaytan filayaan ya waa waa waan aad u fog madiine mar waxaan garanaya aan ka baxnayo madiine ilaa tabuk gaariga anaa waday waa markii u horreysa safar aan gaara waa war yar oo dhoqor ah aan karaysanay ma ya sideed boqol oo kilomitr taqriiban ahayd marna waxaa way baabuuran ka kaxeeyey meesha la yidhaahdo eh, eh, madiine oo riyaadan aaday waa kun kilomitr ayadna laakiin se loo socdaa mataqaanaa meeshaan muxuuha la kutuba amaba muxuu ahaa ma ahan waxaa loo ordaa boqol iyo afartan boqol iyo siddeetan magaalada madiina tahawurka dadkaas ka jiro xaqiiqa dadkaas way inta hadda xabad ay soomaaliya ka dishay inta khaliijka shil uu ka dilo yaa badanaa ku geli mararka qaar sanadkii kumanaan kun ayaa kaga dhimaatay shilka xitaa dadka la jooga way berigii hadda aan sacuudiga aan ka imaadnay wadankaan aan imaadnay baabuur agga waaan aqooni jirna mogta boqol iyo afartan iyo boqol iyo lixdan in lagu wado meeshaan sideetan un <laughs> sideetanba lama dhaafinayo yaab afki ha allahu akbar allahu akbar tafxiidkii inti lagugu wareejiya kadib lagaa tegi <laughs> marka waxaan kala jeedaa ficlan aad baan eh, eh, ula yaabi jirnay laakiin ficlan dad waalan inaan hayno baan ogaani dad majaaniin oo madaxooda lagu jirnaan ahayn un baan ogaanay lidaalika hadda shilka hadda waddankan kenya waxaa weeyaan dad baabuur isku dhacday waa dhacda oo waa badanta nin khamraysan oo darogaysanoo dee oo baabuur meel ka turan waa waa dhacda laakiin dad fiyow qof fiyow oo baabuur caadi u wadiyo waxba roob iyo dhibaato waxba ay dhicin oo caadi gaariaad ula rogno ma badno qofa madakiis u gal waa gooni qof gaari ka daba tagay iyo qor gaari muxuu ahaa ku dhuftay iyo waa laga yaabaa xagga laakiin baabuurta haddaad jidkaas maka iyo madiine intu dhexays marto ama aad madiine iyo riyaad xaggeed aaddo lagama yaabo inaadan shil arkin xaaraan baabuur un surca iyo orod dartiis u gidoomay meyd uu dhex yeelo ama ma hadda laga qaaday inaad aragta ma weynays maalin kastana waa kulla yow marka maalinta waxaa laga yaaba inay labaatan soddon qof ah, shil ay u dhintaan waay baab kalaan galnay oon loo joogin walmaxaana geli ya sheekh khayr baa ku sii iga fududay waa sheekadii ayla fakatay waaya marka nimankaas marka halkaas oo ka imaaday dhankan meesha la yidhaahdo najdi ayuu marka siiyey marka waxaa arooday faqadibat qurayshun walansaar ayaa aroodeen wa qaaluu waxay len yucطiya sanaadiida ahli najdin reer najdi raggooda muxuu awaasiyadaha iyo kaaba qabiiladii ayuu wax siinayaa dahabki dhan ba ayagu farta ka geli waay dacuro annaga masaakiinta heenayo diintan usoo muxuu ahaa e, rafaadnay soomaalida waxay dhahaan moogta eray waxay le loo soo kaadacabay <laughs> saasay dhahaan moogta soomaalida kaadacabkaasan garan waay culama alla kaadacabkaas baa loola jeedaa mise waa istilaax oo dhallinyarada ay yaqaanaan yani on markaad qofka oomaa mararka qaar waxaa laga yaaba inuu xataa kaadadiisa caba marka saasaa laga yaaba irafaad iyo kadadaan soo marni waaya tahriibka miya hy wa waxay yidhahdeen yucطii sanaadiida ahli najdi wayadacuna faqala wuxu nabigana sal slm inamaa in kale ma ahan ata'alafuhum war diinta ayaan usoo dumaya wlmu'alafati quluubuhum inay diinta ilahay jeclaadaan maadaama had soo islaameen oo weli qalbigooda uusan imaanka si fiican u degin inaan diinta ay ku xasilaan oo ahlu islaam noqdaan oo ahlu iimaan noqdaan oo waxaa weeyaan diinta ilahay garab u noqdaan weliba dad laga dambeeyo dee kaaba weyaan ayaga markay soo islaamaan ay diintooda wanaagsanaato dad ka dambaynahaya oo soo raacayaanoo way soo islaamayaan fa aqbala rajulu nin baa soo qaabilay soo dhaqaaqi haa'irulcaynayn labada indhood ay qobar ku jiraan god labadiis indhood gudahay ku jiraan naatiu lwajnatayn labadiis dhafoorna ay kuusan yihiin indhihi waa qulub labada dhafoorna saasay u taagan yihiin kafu lya garkiisana uu aad u weynye maxluuq rasi madaxana muluq ah oo xiran madax diir ah faqaala wuxuu yidhi abaalkiisa waa in lacay kaas nebi maxamed qofkii isku taaga calayh slat slaam in intaan ka badan in laga sheegay ahayd faqaala wuxuu yidhi ya muxamed muxamedow itaqi اllah war alla ka ba subxaan allah qaala wuxuu yidhi man yuطic illaaha alla weynaya aeeci in casaytu ani haddii aan ku caasiyo nebi maxamed ah alla i adeeci hadalkan ikhwani اkiraam dalabata cilmiga iyo ragga culimada ah xadiidkan haga istaageen booska nebi maxamed alayh slat slam ayaga ayaa taagan maanta haddii aad nin sheekh ah ama nin daaci ah ama nin diinta ilaahay yaqaana rag iyo dumar wuxuu noqdaba qof yaqaano uu ilaahay ku caasiy subxaana wa tacaala oo diintiisa uu barbarmara oo diinta aad ku tunto ood awaamirta ilaahay khilaafo ood nawaahida khilaafo ood waxaa weeyaan dadka shar u ilahay caabudi ilahay aeeci runtii arrinkaas waa arrin aada muhiim u ah haddii culimadii iyo dadka ahlu khayrka ah oo diinta ilaahay khaasatan yaqaano ay diinta alle ku dhaqmi waayaan diinta ayaan u maqan wuxuu dhahay marka nabigana sal l slm man yuic illaah allo weynii aeeci in casaytu ani haddii aan ku caasiyo idaa casaytu haddii aan ku caasiyo idaa casaytu haddii aan ku casiyo man yudic la alweyni aici idaa casaytu haddii aan ku casiyo ayamanunii miyuu igu aaminaa rabbi calaa ahli ahli اlardi ahlu ardada oo dhan miyuu alle igu aamini walaa ta'manuunii adinkana ma waxaas ifticulka ah oo dahabkaas iyo caradaas ku dhex jiro neeftan ahayn oo sandareertada ah ayaad inaan cadaalad ku qaybiyo saasuu nabig sal slam fasa'ala rajulu baa wuxuu weydiiyey oo min alqowmi dadkii saxaabada meesh ka mid qatlahu ninkaas inuu muxuu ah dilo ragga raggaha meesh jooga mogta famanacahu nabigu wuu diiday sal slam falamaa goortii waliya uu sii joostay ninkii oo iska tagay ama wallaa uu joostay qaala wuxuu yidhi ina min dudi haada ninkan dhabarkiisa waxaa ka ahaaday qowman qolo oo yakhrujuuna soo baxaan ina min di'i haada ninkan dhabarkiisa qowman qolo ayaa yakhrujuuna ka soo bixi doonaan yaqra'uuna alqur'aan qur-aanka ilaahay ay muxuu akhrinayaan laa yujaawiru xanaajirahum halkan kalxamahooda ma dhaafo yamruquuna min addiin diinta ayay ka dhex dusaan muruqa sahmi leebka iyo fallaarta siday ugu dhex baxdo min aramiyati haygii lagu gamay oo lagu dhuftay say ugu dhe dusto ay diinta ugu dhex dusaan yaqtuluuna ahla اlislaam muslimiinta iyo ahluislaamka ayay laayaan wayadacuuna ahla اlawthaan dadka awhaanta caabudana farahay kala baxaan lain ana aniga haddii aan adragtuhum haleelo la aqtulannahum waa layni qatla caadin sida muxuu ahaa loo laayey oo loo haligey ayaan halaaga u nabiga sal اla alay ujeedaan khawaarij ma rabtaan aabbahood waa ninkaas takfiir ma rabtaan aabbahood waa ninkaas muslim dile ma rabtaan aabbahood waa ninkaas ma garatee wax alle wixii marka yaa sheekh jin yaa <laughs> laga yaabaa suuragal suuragal qof alle qofkii muslimiinta annagoon hadda magac gooniya hadda aan taarged garaynayn laakiin qof kasta oo muslimiinta waxaa weeyaan dilo oo muslimiinta dhiigooda daadiyo oo weliba magaca diineed ku daadiyo aabbahood iyo faracooda halkaan uga soo jeeda meel kale oo loo raadina ma laha nabigana sal slm ina min di'i hada qowm yakhrujuuna yaqra'uuna اlqur'an laa yujaawizu xanaajirahum xadiidkan waxaa soo deliishada oo weliba dadka ahlu sunnada ah u deliishado ragga qaar oo uruqda ah waxay leeyihin bidcadi saxiix muslim ayaa horta aada ugu fiican cid kaga afdheer asxaab alkutub sita oo baabkan khawaarijta ugu afdheer ma jirto ma jiro aad buu uga hadlay si aan inaba caadaheenna oo u caddeeyey sifaadkoodan bannaankuu soo dhigay marka baabkaas lamara ragga akhyaarta wax noo akhrin jiray ka mid ah Eh, ilaahay subxana wa tacala way dhinteen qaarkood alla naxariiste laakiin darafka kale aha waxay dhihi jireen waa kuwan waa fadhiya qaarkood aa fadhiya halkan halkan ay dhooban yihiin marka eh, qofka muminka ah sidiisaba wixii laga arkun baa lagu xukumaa haddii qofka sifaatkaas iyada laga helo oo inuu ahluislaamka gam ka siina ahlukufrigana usan dheg jalaq u la arko haddii la arka qur-aanka ilahay inuu saa u didina laakiin wax taأiir ah oo cabsi ah oo saamayn ah oo alla ka baqitaan ah iyo sunno raacitaan ah iyo ku khushuucah aynan u ziyaadinaynin ma garat waxaa weeyaan qofka isaga ah waxaa ku sugan صifa min صifaati alkhawaarij ayaa ku sugan waxaa dhici karta qofka inuu khaariji noqdo kaamil ah ood khaarij caadi noqdaa laga yaaba waxaa dhici karta in sifaat اkhawaarij uu leeyahay laakiin raggan hadda aan sheega waxaa weeyaan markii aad tidhahda war qubuurtan aad ku dawaafaysaan joojiyo waa shirki xadiikaan la soo boodaya xadiidkaan la soo boodaya markii aad tidhahda waryaada war xatrada iyo mawliidka waa bidca ee joojiya markaad tidhahda xadiidkaan la soo boodaya maaa iska gala xadiidkan iyo xatra bal xadiidkan iyo xatra waa iska gala ii sheega io shirki maaa iska gala isku baaba ma ahaba waxaa marka waa waxaad la yaabayso war adiga nabigeenna caleyh ani idursanaw oo manhajkayga yuusan kula toosnaanin haddaan rabto adigaa khiyaar leyna mogta aniga wanaag iga aamin muxuu ahaa kuma lihi mana ku qasbaay laakiin adiga soo ilaahay ma lihid oo muxuu ahaa amar kuma siinin oo qowlkiisa waxaa weeyaan ma qaadanaysid beri waxaa dhacday sagaashan iyo kowgii ah lahda mise labadii ayaa laba qolaa dagaalameen magaala isku haysteen magaaladii marka mxua qoladii sii degneeda inta la qabtay ah la fiintiyey oo banaanka loo tuuray ani raggi jooga iga warramay markay fiintiyeen ayaa kadibna qolyihii wax fiintiyey oo meesha dadka ku laayoo ayagana wax lagaga laayo lakiin magaaladii u haray ayaa nin ka ah aadaan ku dhuftay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa qabaaisha caadigeed la socdaya diin iyo shuqul kuma lahan waa iska qabaaisha caadigeed waa isku nooco markaasu muxuu ahaa bahal jamaaca raggi kaa istaw bahal jamaacaho cajaa'ib badana qac laga sii markaasaa nin baa wuxuu yidhi waryaada waxbaad dallaaynaysaane salaadan asaa u dukanaysaan ila qabaail kale waa degnaan meesha qolihii qabaaisha kale asaa dhihi kuwa meesha laga fiinti kuwa kaloo la degnaa ayaasaa dhihi salaadda noocan maxaa yidhi markaasa war annaga bani fulaan aan dagaalanay ma ilahay baan dagaalanay bani fulaan waana arrin sax bani fulaan ayaa colaad aynaga dhexaysa oon dagaalanay soo maaha laakiin ma ilahaan dagaalanay jawaabtu maxay tahay waa maya warcaana ka dhargooyin adinka haddii xataa aad wahaabiye la dagaalanteen oo dagaalsan tihiin ma ilahay la dagaalanteen ma kitaabka aad dagaalanteen qur-aanka kariimka ah ma waxaad la dagaalanteen sunnada nabi maxamed calayhi salaatu salaam sunada maxamed shirki ay kaga digaysaa oo ka iskalaaliida leeda wahabi warkood agga iskaga tuuraba xagga iskaga tuura hala fintiyo laakiin kitaabka qur-aankii amarkiisa qaato oo sunnada nabigeena amarkeeda qaato laakiin inaad tiraahdo muxuu ahaa eh, maadaama waxaan ay ka hadlaan wahaabiyo waxaa weeyaan sideedaba eh, xagga ha loo tuura sax maaha walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrab litaqwa dad nacayb aad u qabtaan iyo cadaawo in ka dhexayso iyo in xambaarin inaad cadaalad samayn weydaan halqisaan idin sheegay oodna ogsoontihin sheekh cabdalla alqarcaawi nin la yidhaah oo loo yaqaana daaciyatu aljanuub oo dhankan koonfurta sacuudiga waqooyigana muxuu ahaa yamanta mantiqadaa ku taallo jaazaan iyo najraan iyo mantiqadaas iyada ah waa mantiqa waxay ahayd laisku haysto oo dadka degan shakli ahaan iyo qabaail ahaan iyo dhaqan ahaanba waa yamaniyiin laakiin sacuudiga muxuu hadda ay ku jirta gobolka gobollada sacuudiga ka midta meesha ayada raggaa degan dadkaasuu ka soo jeeda xilliga cala cabdalla saalex iyo marig fahad gebagabadiisii ayaa markii dambe lagu heshiiyo o la sayaxay oo hadda ay sacuudiga u good marka hore meel waxay ahayd laisku haysta mutanaazaca inta annagaan jaamacadda joogna ayaa la sayax waan xasuustaa marka meesha ayadeeda sheekh ka soo jeeda sheekha marka waa nin raxaalo oo safar badan oo orod badan isagaa ka sheekaynaya kitaabkiisa waxaa la yidhaha daaiya jaaciyat aljanuub haddii aad hadda google ku qortaan waad ka helaysaan isagaa ka sheekayna mardaw ayaa mxuaha taqriban toban dhowr sano ka hore ayaa la diyaariyey oo eh, mxuu ahaa si fiican loo hagaajiyey isagia marka wuxuu leeyahay hindi ayaan joogay cilmi lxadiidan baranay sheekha marka noo dhiga cilmiga markii aad kitaabka bilaaba wuxuu ku bilaabayaa so in alxamda lilah kadibna eh, salaata nabi lagu bilaabo markuu intaas sheegay kadibna wuxuu ku xijinayaa inuu nacladasha maxamed bin cabdilwahaab atamiimi ayuu ku xijinaya waa darsi kasta kadibna markay arrintaa iska caadi ay noqotay darsi waa dhegeysanaya kadibna nin ardayda ka mid ah, ma isaga laftirkiisa sheekh mise waa arday kale hadda waan hubin doonaa weliba inuu sheekh aan filaya ayaa daf dhahay kitaabkiisa oo kitaabu tawxiid ayuu wuxuu ka jaray garbadkan iyo macalqoraalkan rab ayuu ka siiyey garbadka kalena waa ka jar rab ayuu ka siiyey waa ka tuuray markuu ka tuuray kitaabkii oo marka oo waxaa weeyaan seeman oo geesihii iyo wixii laga wada jaray ayaa wuxuu sameeyey sheekhi unbuu gaar si uu ku gaarsiiba ma meeshii uu ku tukanaya u dhigay ma miiskii wuxuu u saaray korsigii ma qofu uu dhiibay adig si unbaad ugu dhiibay adin akhriya mxuu kitaabkaas akhriya daaciyat aljaziira iyaaciyat aljanuub cashe cabdal qarcawi kadibna wadaadkii wuu soo akhriyey soo akhriyey waa ayado iyo xadiid iyo sunnaha lagu dhaqma iyo bidcaha la iska ilaaliya iyo shirkaa la iska ilaaliya alla keliga hala tuuga iyo xirsi iyo qardaasa la iska ilaaliya sixira la iska ilaaliyo waxyaabahaasa la iska dhowro jinni iyo shayطaan iyo sixir iyo waxaasa la iska dhowro oo ilaahay keligii uun ay ayado iyo xadiid bes hoosaasa ku taalla iyo maxaa laga faa'idaysana oo masaa'ila ku qoran kitabka dhanba akal kuma qorba kitab twiid aladi huwa xaqulaha alcabiid aya l kitabka beryahan aad looma akriyo ma aqaano wa lagu nacay marka aadna waa loogu bahan ya la socda beryahan dambe haasatan hadda bidcada madaxa kor soo qaada marka sheekii kitaabkii markaad akriyey kitaabkii aad akrinayo dhan xagga iska dhiga habeen habeenni habeen ka mid ah, maalin maalmeey ka ah. markaasuu yarnimi oo kitaab la yaab oo khayr badan oo adduunka kitaab la arkay aanan ahayn oo wanaag badan oo ilaahay tawxiidkiisi ka hadla ayaan arkay laakiin mishkiladii mualifkiisa iyo cidda qortay iyo meel ka imaaday ma aqaanin laakiin nin waxaa weyaan adduunka markasaalng wuuu soo nacladay soo mari oo sunada caadiga ahayd oo tawxiidkii iyo in alxamdulilah iyo saliga nabigeena ala sl slam iyo nacladii maxamed bin cabdilwahaab waa isdaba la socdaya inta marka lasoo sameeya kadibna uu kitaabka furay markaasoo kitaabkii mukhtaafaat iyo qaybo ka mid ah dadku dul ariyey kitaabkaas hala raadiyo kitaab noola raadiyo isagiya gacmo rog bilaabay wadaadki marka kitaabkaas ku qoranta shee abd alqarcawi ka raadiyo waad helaysaan google hadii aad ku qortaan alqarcawi waxaa la yidhaha daaciyat aljanuub sheekh cabdalla qarcawi saasay u qoran kitaabka cinwaanka saas wa marka kadibna kistoo alla joogay sheekh kitaabka uula dhacay wuu akhriyaa wuxuu ka soo qaataa daliiluu ka soo qaataa muddaa la socday bil laba bilood mudda un baa kadib intaa ilaah ogsoon marka kadibna markaasa sheeka gooni aan uga tago yidhi markaasaan dhahay sheekhow bishaaraan kuu wadaa kow kitaabkii waa macnihii hadalka la socda naski maaha kitaabkii aad muxuu ahaa nagu dul akrinayso qiimaha badnaa ninka iska lama taqaanaa mayawa ninkan habeen kasta aad nacladaysa ood muxuu ahaa iyo subax kasta aad nacladaysa oo darsi kasta aad ku nacladaysa ayaa qoro iskala ogow waa ninkeewa waa maxamed cabdilwahaab kadib kitaabkii oo khilaafkiisa sidiisii ah howa naskaday kale oo hartay oo qabso sheekhii naftaa ka dhici karta naxdin iyo muruga iyo xasra iyo shallayto nin dee iimaan lou ahaa markuu ninkaa nacladaayb wuxuu nacladaayb mataqaana hawe iyo kama ahayn diin nacayb iyo nacayb ninkaan uu qaba ma ahayn ee diinta ilaahay nin badela oo inkaaray ku dhacday oo yahuuda waad maqli jirtena ninka nimankaan shabada dabada ugu dhegan raggi hore soo gaaray odayaasha hore way ogsoon yihiin wahaabiyadani waxaa soo arkaysaan shabad ayaa ku taaloo kaniisada yahuuda shabad kusoo dhufatay aniga kuwa aan mxua shabad ka raadi xaqiiqatan rag asxaabtayd oo hawsha ayada ku jiray oo madrasada nuursaal dhigan jiri ayaan ku ni shabadi bal ninka baara keena waa noo sheegi jir culummadana ka mid noo sheegi jiri on shabada ka baaray on huba on ku bal shabada la sheegay war alka al laguma taal hay webiga aan soo qabaysana webiga aan ku dabaalan jirna moogta ragga marka shabadi aan ka fiirna dush mar ka fiiri mar inta ka fiiri buuma yaraan wadana moogta marka ficlan sheekadaasaa jiri jirta mata waxyaaba waxaa jira aanan xaqiiqo ahayn oo ummadda dicaayad iyo brobaganda ah shabad maxay ta meesha makrista anaa jooga <laughs> iyo baalkii marka a a a a aayaddii xadiis buu akriyey Ah, waa laazim in laga qaadaba de rarbaxdana weliba haye haye a haye a hala siiyo mslimiin ha kuwaasa ka horreya ha axsant axsant a mataqaanaa salaga reer madiine ragga ahaan jira xamar salaga amerikaanka ma taqaanaan ragga qaarkood waa yaqaanaan salga amerikaanka masaajid ku dhegnay oo ku yeelay oo suuqa muxuua madiine marka kor loo dhaafo dhanka midigta ah qoba miyuu aha magiisa anig ma aqoon waan yaraa aad masjidka asaga aad wiil ka istaagay waa xasuustaa waa siddeetan iyo siddeeddii taw markuu istaagay in dhalinyarada sa sheekh sheega o kale axmed axmed markuu istaagay ayuu aayad iyo xadiis iyo la soo booday markaasa hal mar lagu haaday dadkii dhan hal mar unbaa lagu tuliyey isaga dhan ba waa la qaaday aggaa loo tuuray markaasa igu hor masaajidka on ku tukada igu hor marka hawsha waa jirtay oo muxuu ahaa si fiican baa laisu xambaari jiray laakiin waxaa laga faa'iidey in dad badan oo hadda dhintay oo ku dhiman lahaa caqiide qaldan iyo ayagoo aabbahood iyo hooyadood iyo muxuu awoogood iyo ayeydood iyo shee toogayaan dhiman lahaa inay ku dhinteen ayagoo ilaahay keliga toogayaan aa laga faa'iidey la socda oo kuwo badanna ay ku dhiman doonaan iyagoo ilaahay keligiis oo qof kale aan tuugeyn ayaga ha dhibooden dhagaha qaar ha laga jaro qaar banaanka loo tuuro qaar hala duleeya sideedana waxaad ogaataan dacwadan dariiqeeda waxaa weeyaan kuma goglana kuma goglana roog cas ariiqu dacwa roog cas kuma goglana waxaa weeyaan mararka qaar waxaa weeyaan waxaad maraysaa meelo oo yara masaamiir iyo dhalooyin iyo ku jaban yihiin oo ku dhiijinayo marka ilaahay subxana wa tacaala diintiisa kor yeelo waaya ya sheekh sheekh xuseen mogta waa waa ta <laughs> khalaas inta ku jirta horta adi laftarkaaga lagu laayahay waaya khayr allah kusiy xadiidka afar kun iyo boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa abarna maxamed bashar wabundar soo halkaa ma joogno qaala xadaثna cbdiraحman bn hdi waa imamka qala xadaثna sufyan الthawri can acmash sulayman bn hiran can khayثama ibn cabdiraحman jucfi wahiqaة yursil can suwayd ibn afla suwayd ibn afla mkhadram min kibaari الtaabiciin ninkaas suwayd ibn afla qisadu le ma taqaanaa nabigeenna calayhi الsalatu asalaam maalintii la duugaay ayaa isaga oo u socda ayuu imaaday isagoo la duuga ayuu nabigan la soo kowsaday sal ll slam saxaabinimo ayuu ku sigtay laakiin mukhadram weeyaan raximah llah raxmatan waasica swayd ibn afla raximah اllah ayaa wuxuu ka wari can cali bn abi aalibin radi allahu ta qal wuxu cali bn abi aalib samictu rasuula baan ka maqlay sal slm qol isagoo leh yakhruju qowmun qola ayaa soo bixi doonaan fii aakhiri zamaan aakhiru zamanka axdaaثu اlasnaan dayar yar dadooda yar tahay sufahaa اlaxlaam yacni garaadkoodan uu safiihnimo iyo garaadyari ay ku jirta yaquuluuna waxay leeyihiin min khayri qowli اlbariya beriyada qowlkooda kan ugu khayr badan ayay sheegayaan hadal fiican bay sheegayaan laa yujaawisi iimaanuhum iimaankooda ma tallaaba ma gudba xanaajirahum kalaxamahooda ma gudba iimaankooda waa intaan hoos kuma degayaba intaan koro wa nasal allah asalama alcaafiya yamruquuna min addiin diintaay ka dhex dusayaan kamaa yamruqu si ugu dusa asahmu ah, leebki min alramiyati shayga lagu toogtay saad ugu dhexbax faidaa laqiitum haddii aad kulantaan faqtuluhum laaya faina qatlahum layntooda ajrun ayuu u yahay liman ayuu u yahay qatalahum laaya yowma alqiyamati maalinta qiyama saasuu nabigan le sala allahu alayhi waali wasalam khawaarijta ninka laayi oo ugu laayinta badnay mataqaanaan waa sayid cali ibn abi aalib radia allahu taala arda wuxuu ku camalfalay xadiidka nabigeena calayhi salatu slam xadii afar kun boqol iyo saddexaad waa xadii daciifa qala imam nasaci akhbarna maxamed ibn mucmar albasri alxaraani qala xadaثna abu dawud طyaalisi wa ثiqaة xaafid qala xadaثna xamaad ibn slmة wa ثiqaة cabid can اأزرq ibn qays alxariثi wa ثiqaة can shariik ibn shihaab alxariثi wa maqbuul qala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa atamana mid aad u jecel an alqa inaan la kulmo rajula nin oo min asxaabi الnabi nbi saxabis ka sl sl masأaluhu aan weydiiye can khawaarij aan khawaarij wax ka weydiiyo falaqiitu aba barzata abu barzat aslami ayaan la kulmay fii yowmi ciidin maalin ciid ayaan la kulmay fii nafarin koox oo min asxaabii saxaabadiis ka mid ah iyo raggiisa asxaabtiisa isagoo alla jooga faqultu waxaan lahu isaga waxaan ku idhi hal samicta miyaad ka maqashay rasullah rasulka sal sl miyad kuuri isagoo ka sheekayna alkhawaarij ama sheega alkhawaarijta khawaarijta isagoo ka sheekayne ama sheegay miyaad maqashay faqaalu nacam ha samictu rasulah ban ka sal slam biuduni dhegtayda biuduni dhegtayda ayaan eh, maqlay aan ku maqlay weyaan wara'aytuhu waxaan ku arkay bicaynii ishaydana waan ku arkay nabigeena ala sl slam utiya rasuula nabiga alla ayaa loo keenay bimaali xoolo ayaa loo keenay faqasama wuu qaybiyey xoolihii soo marayni xadis kale waa daciif lakin xadiis kale ayaa waxaa weeyaan caddaynaysa macnihiisa faqasama wuu qaybiyey faacطaa wuxuu sii man ayuu sii duul can yamiini midig ka jiray iyo waman can shimaalihi badax ka jiray walam yucطi musa siin man wara'ahu cidda ka dambaysa shay-an siinin xadiiku marka dacfi mashruq imaana mujadan kow faqaama rajulin baa istaagay oo min waraa'ihi gadaashiis ka istaagay ama gadaashiis ahaaday faqaala wuxuu yidhi ya muxamedu muxamedow bal fiiri yaa rasuul lah ma jirta yaa nebiy اlahi ma jirta ya waa idablaawo maa cadalta maadan cadaalad samaynin fi lqismati qaybinta kumaad cadaalad samaynin rajulu waa nin ninka asaga aswadu madow mamumu mamuumu shacri timihiisana ay xiran yihiin oo madaxa uu diiran yahay calayhi hawbaan laba mar ayaa korkii ahaata abyadaani cadcad faqadiba rasul wuu ala sl sm qadaban cara ee daran wa wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaarteen laa tajiduuna ma helaysaan bacdii gadaashay rajulan nin huwa isagaba acdalo mina iga cadaalad badan nabi maxamed yaa ka cadaalad badan oo gadaashda heli hadalka hadal sax uu yahay uma qaala wuxuu yidhi yakhruju fii aakhiri zamaan akhir zamanka waxaa soo bixi qowmun qolo kaana haadaa kan si waaba iyadoo minhum ayagu ka mid yahay kan noociisa ah ee soo bixi doona yaqra'uuna qur-aan qur-aanka akhrinayaan laa yujaawiza ma gudba talaaqiyahum halkan kala xamoodoo ma gudba yaqra'uuna qur maxaa loola jeeda ikhwani ikram qur-aan dad badana akhriyo qur-aanka qof kasta muslima ah wuu akhriyaa laakiin marka qofka qur-aanka u akhriyo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha war ma qur-aanka miyay ku tadaburaynin ma qulubtooda qufil uu saaran yahy marka waxaa loola jeedaa qofka qur-aanka wuu akhrinaya laakiin waa iska un dulmar waa nasal allah salama alcafiya bal arrinta idaadaan uguma rogna annaga lafteena annaga waan ogeynaya noqonin bal qur-aanka marka la akhrina inaan macaanidiis la socon aan isku dayno oon waxaa weeyaan markii shaydaanka una hilmaamsiiyo meelo kale u yara dhaqaaqnana nafta aan soo celcelino oo waxaa weeyaan aan soo hoogaanno oon soo celcelino waaya hahay laa yujaawizu ma gudba qur-aanka talaaqiyahum eh, eh, halkan kalxamooda ma gudba yamruquuna min alislaam islaamnimaday ka dhex baxaan kamaa yamruqu sida ugu dhexbaxa assahmu leebki min aramiyad sheyga lagu toogtay siimaahum calaamadooda ataxliiqu waa inay waxaa weyaan irtaan isu iraan ama irtaan laa yazaaluuna kama zuulaan yakhrujuuna inay soo baxaan xataa yakhruja ilaa loola soo baxa akhiruhum kan u dambeeyo maca dajaal masiix dajaal ilaa dajaal ay la soo baxaan kan u dambeeyo koox koox ay u faidaa laqiitum haddii alla kulantaan faqtuluuhum laaya hum ayaga sharu lkhalqi khalqiga ilaahay uu abuuray ku ugu shar badan wey walkhaliiqati makhluuqa qala abu cbdiرaحman wuxu raximah اllah shariik ibnu shaab laysa hada bimashhuur nin mashhuur ma ahan xadidka marka wuxuu dacfiga ugu imaaday waad ujeedaan weyaan laakiin axaadiista kale oo muxuu ahaa saxiixeyn ku yeela iyo sunanka intooda kale ayaa kaaga filan oo khawaarijta iyo ceebtooda iyo dhibkooda iyo dembigooda iyo qofkii muxuu ahaa ay dilaan iyo qofka dilaba fadliga iyo muxuu ahaa ajarka ku sugan muxuu ahaa lagu caddeeyey marka sifaadkoodana waa inay muslimiinta gaalaysiiyaan ahlu tawxiidka ah oo runta ah oyna laayaan waxaa weeyaan khawaarijta waxa caamka ay ku ahaayeen kuwa sidaan ula dagaalama waa qofka kabiirada in lagu gaalaysiiyo shirki iyo gaalnimo xag iska dhig ma aha laakiin qofku waxay ku gaalaysiinayaan murtakib اkabiira laba kooxood ayaa jirta oo dadka loo yaqaano alwaciidiya alwaciidiya loo yaqaana oo kutub alcaqiida waxaa loogu yaqaanaa alwaciidiya ma taqaanaan waa alkhawaarij wاlmuctazila labadaasaa loo yaqaana labadaas kooxood waxay ku gaalaysiinayaan dadka kabiira qofka hadduu zine ku dhaco waa gaal qofka hadduu tugoodo xabo waa gaal qofka hadduu qof muslim dila waa gaal ma garateen waa atakfiru biاlkabiira iyo wاlkhuruuj cala اlummati bisayf iyo ummadda in seef loo qaato oo muxuu ahaa laga aslo seefti dhaqankooda waa saas ma garateen laakiin qofka haddii lagu gaalaysiiyo wuxuu ku gaaloobay oo shirki iyo kufri ah khaariji qof kuma noqonay la socda kuma noqonay khaariji qofka ha loola socda arrinta ha la ogaado marka masaladaas marka waa masalo aada muhiim o ah in la ogaado laga dadaalo baabu qitaali muslimi qofka muslimka ah dagaal lala dagaalamo iyo dembiga kusugan ayuu baabkan u xadiidka afar kun iyo boqol iyo abi isxaq sabici taqan wa iqat cabd muktir lakinahu اkhtarada fi cakhirihi wa camr ibnu alhamdani camr alhamdani hahy can cumar ibnu sacd ibn abi waqaas waa saduuq lakina الnaas maqatuuh ninkan la yidhaahdo cumar ibnu sacd ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas taqaanaan dhalay saxaabiga jaliilka oo nabiga abtinimada uu sheegin jiray alayh slat slam ood ku faani jiray ayaa dhalay laakiin waa saduuq laakiin dadkii waxay ugu xanaaqeen oo lagu nacay ciidankii sayd xusein ibn cali ibn abi aalib oo sibti rasul sal slm dilay ayuu hogaanku ahay isagaa hogaaminaya ciidanka madax ka ahaa saasaa marka looga xanaaqayoo dadka ma jeclo lama jeclo nin la jecliy maaha raximah llahu raxmatan waasica ilaahay baa laakiin la hortegayo annaga kalama saarin annaga iyo ayaga iyo kii la dilay iyo kii wax dilaba ilahay baa la hortegay waxyaabaha runtii cadliga ma taqaanaan ikhwani kiraam hadda xajaaj baa umadlaayso lama dhihi jirin xajaaj iyo ummaddii dhan ilahay hortaagayin kulli allah hortagayaan kulligood waana hor joogaanba dhammaantood alqaatil walmaqtuul labadii bay allah la hortegi qof maxaad ka dili maxay labadiina waa iska daba tegeysaan meel umad ah, xaaraan meel taransiid hoose istaagaysa ma laha kii aad dishay adna waa un ka daba tegi waxaa maxkamad cadaalad ah oo haba yaraatay aanan muxuu aha muxaabaad iyo laaluush iyo cadaalad darre aan lahayna ilahay hortiisa taala subxana watala isaga ayaa kala bixiy marka qofka muminka ah isdhoodhoob isyaryaray waxba ha isbalbalaarin waxba ha isbalbalaarin wax weyn hayso arkay waaya xadiidka afar kun boqol iyo afraad waxaa weeye waxaan marayna camar ibnu sacad ibn abi waqaas qaala xadaana sacd ibn abi waqaas waa saxaabi jaliilka radia allahu ta ada ana rasu rasulka sl slm rsulkan wuxuu yihi qitaal muslim qof muslimka la dagaalankiisa wa kufrwan gaalnimo waa kufrun duuna kufr socdi ah waa kufr camali ah ictiqaadi maahan wa sibaabuhu in lala caytama ama la caayana fisqun waa aaca kabax ayuu nabig l sal slm xadiidka eh, afar kun boqol iyo waana mutafaq xadiidka axaadiis kaloo soo socota ama mowquuf ha noqdena amaba muxuu ahaa marfuuc ha noqdeene xadiidkaanaba kaaga filan kulli laakiin duruqda iska ogaada xadiidka afar kun boqol iyo shanaad waa xadiis saxiix isnaada mowquuf qala imam nasa abana mamed shaar bundar iqatun xafid qala xadana abdirxman mahdi waa imamka qaala shucbata qaala xadana shucba can abi isxaaq isabiyi qaala samictu abalaxwas abulaxwas waa cawf ibn malik ibnu nadla waa iqa abulaxwaskan haddii martabadan uu jooga oo martabada taabiciin uu jooga weligaa ha u malayna salaam ibnu sulaym xanafi oo meesha hoose muxuu ahaa min shuyuukhi shuuukhi annasaa-i jooga ha u malayn abulaxwaska marka saa u kala ogaada hadduu martabadan jooga waxaa marka wuxuu noqonayaa ninka la yihahdo cawf ayuu noqonaya saa ula socda mt aba xafsin abuaxwas dhah can cabdilaahi ibni mascuud radia alahu ta qa u abdlah mscuud sibaabu muslim qof muslimka lala aytamo ama la cayo fusuuqun waa faasiqnimo wa qitaaluhu la dagaalankiisuna kufrun waa waxaa weyaan kufri waa kufrun duuna kufrin waa kufriga weyna ma waa kufr asqar sidaa weyaan xadiid afar kun boqol iyo lixaad waa saxiix isnaad mawquuf qaala imam ibn xakiim albasri waa iqatu xaafidu caabidun musanif yay ibn xakiim qala xadana cbdiرaحman mahdi can shucba can abi isxaaq can abi laxwas wacawf can cabdilahi bn mascuudi radia اllahu taala raxima jamic ruwaat qal wuxu yihi cbdilahi bn mascuud sibaab muslim qof muslimka in lala caytama ma la caayo fisq waa faasiqnimo waqitaalu dagaalankiisna kufrun waa gaalnimo faqaala lahu abaan abaana wuxuu ku yidhi yaa abaa isxaaq abuu isxaaqow amaa samictu miyaadan ka maqlin ilaa min abi laxwas abilaxwas cidaan ahayn kamaadan maqlin miya qaala wuxuu yidhi bal samictu waxaan ka maqlin min alaswad aswad ibn zayd anafci oo taqaaneen ayaan ka maqlay iwa hubayra hubayra ibnu eh, yariim weyaan hubayra ibnu yariim alkuufi alhaashimi mowlaahum laa ba'sa bihi waciiba caleyh bitashayuc ninkaasna waan ka wari weeyaan xadidka afarkun boqol iyo toddobaad waa saxiix ah, isnaad mawquuf qaala alimamu nas abarna axmed ibnu xarb aلطa'i almawsi waa saduq qaala xaddaana sufyaan ibnu cuyeyna waa iqatu abi الzacra wa camr ibnu camr aljushami alkuufi wa iqa can camihi adeerkiisa abulaxwas cawf ahaa ibnu malik can cabdillahi bn mascuudin qala u abdillah mascuud radia allahu ta lahu raxima jamic ruwaat sibaabu muslim qof muslimka caydiisa fusuuqan waa faasiqnimo qitaaluhu dagaalkiisna kufrun gaalnimo weeyaan xadيث afar kun boqol iyo sideedaad wa صحيح isناad qala imam ن abarna maxmud بن haylan almarwaزي wa ثiqة xaafid qala xadaثna whb ibnu jariir ibnu xaazim alasdi wa ثiqة qala xadaثna abi abisna waxaa weeyaan waa jariir ibnu xaazim alasdi wa ثiqaة lakin fi xadiiثihi can qataada ضacf qala samictu cabdimalik ibn cumayr alquraشhi wa ثiqaة faصيx caalimu tagayar xifظhu rubama dalas yuxadiث isagoo ka warramay can cabdiرaحmaan ibn cabdilah ibn mascuud weeyaan waa ثiqa طabcan cabdiرaحmaan hy ثiqة samca min abihi شhayئa yasiirا can abihi cabdillah bn mascuud radia lah a ana rasul rsulka wuxuu yihi sabab muslim qof muslimka in lala caytama ma lacayo fusuuqun waa faasiqin wa qitaaluhu la dagaalkiisa kufrun waa gaalnimo xadiidka afar kun boqol iyo toban iyo ama xadiidka afar kun boqol iyo sagaalaad ah waa saxiixu isnaad qaala alimaam nusi alim akhbarana maxamed ibn khaylaan almarwasi qaala xaddatana abu daawud abu daawuud adayaalisi weeyaan qaala xaddatana shucba waa imamka qaala xaddatana qultu lixamaad xamaadkan waa kee maxamaad ibn zayd ibn salama yaa khiyaaray soo sheega waaya waa yahay waxaa ka wada mansuur ibnu tamir oo iqatun tabta wa sulaymaan alacmash oo asna waa la mid wa zubaydan ninka yuxadisuuna iyagoo sheegayaan can abi waa'il abu waa'il shaqiiq ibnu salm weyaan cabdillahi bn mascuudin radia allahu taala qal ana rasul sl sl qal rasulken wuxuu yidhi sibaabu lmuslim qof muslimka in la caayo fusuuqun waa faasiqnimo dhaca ka bax weeyaan wa qitaaluhu la dagaalankiisa kufr waa gaalnimo xadiidkaas man keebaad tatahimu tuhmaysanaysaa atatahimu mansuuran mansuur miyaad tuhmaysanaysaa xamaadow xamaad ibn zayd ibn dirham inuu yahan aad ugu malaynaya atatahimu zaydan zubaydan miyaad tuhmaysanaysaa atatahimu sulaymaan alacmash miyaad tuhmaysanaysaa qaala wuxuu yihi laa maya walaakin attahimu abaa waa'il abu waa'il <laughs> ayaan toomaysana uu yidhi shaqiiq ibnu salma hadduu yahay waa iqat haba yaraatay wax ishkaal oo ku sugan ma lahan weeyaan marka tuhmadaas xamaad kolleyba waa waxaan u malayna eh, tuhma haddii ay tahay wahmi inuu ku dhici karo oo qofka ismoodsiin waa baab kale xadiidka afar kun boqol iyo tobanaad waa صaيح السناad qال imaم أخبرna محمد بن غyلان المروزي قال xdثna وكيع بن جرح الرؤاسي weyaan qال xdثna سفyان الثوري عن زبيد بن xارث اليامي وثiqة ثبت cاabد an abi wail waa shaqiiq ibn slmt waa iqة mkdrm an cabd lah bn mscuudi radi la abd lah mscud qaala rasu wu u sl sibaab muslim qof muslimka dagaalankiisa fasuqun faasiqnimo qitaalu dagaalankiisna kufrun sibaab muslim qof muslimka caydiis dheh fasuuqun waa faasiqnimo qitaalu dagaalankiisna kufr waa gaalnimo waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo yar qultu waxaan ihi abi wail shaqiiq ibn slm waxaan ku yidhi samictahu min cabdilahi miyaad ka maqashay qalu nacam waan ka maqli xadiidka kun boqol iyo toban iyo koobaad waa xadiid saxiixa qال اmام بن haylan mrwز qال xadثna معaaوية بن هiشhام الأسدي wa صدوq lah وhام qال xadثna سفyان عن maنsوuر عن أbي wائل عن عبdاللahi qال وu عبd ل مسعوud qala رasu rsulka وu sل sلم sibاab المسلم فسuuq وqitاaل كفr la dagaalanka qofka muslimkana waa gaalnimo in lala caytamo ama la cayana waa faasiqnimo xadيid kun afar kun boqol iyo waa macaanidan soo warn xadidka afar kun boqol iyo toban iyo labaad waa صaxiix mawquuf qala imam qtayba بن سacيid بن جميل بن طريف البقلاني واثقة ثبت قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي واثقة صحيح الكتاب عن منصور بن معتمر عن أبي وائل قال وحير قال عبد الله بن مسعود sibaab اlmuslimi muslimka in lala dagaalamo fusuq waa faasiqnimo qitaalu kufrun waa gaalnimo weeyaan qaala xadiidka kun afar boqol iyo toban eh, afar kun boqol iyo toban iyo saddexaad waa saxiix mawquuf qaala alimaam nasai akhbarna maxamed ibn cala alhamdani wathiqatun xaafid an abi mucaawiya muxamed ibn khazim darir wathiqatun axfadu الnaas lixadiid acmash wqad yahimu fii xadiid hayrihi can ilacmash sulayman bn horaan can shaqiiq bn slma abu wail waa laftarkiisa can cabdillahi bn mascuudin qala wuxu yih cbdillah bn mscuud qitaalu mumini qofka muminka in lala dagaalamo kufr waa gaalnimo wa sibaabuhu caydiisana fasuuqu waa faasiqnimo baabu taqliidi adkayn la adkeeyo fii man qof lagu adkeeya qaatala dagaalama taxta raayatin calan iyo bandiirad hoosteed oo cumiyati amaba cimiyati labadaba la dhihi karaa cumiyati oonan caddayn oo mxuu ahaa wax ay ta la ogeyn halqor mxuu ahaa hay hubka hala qaado dhaqaaqa inta calan lagu taago kadibna adoon maya meesha naftaada ay ku baxayso waa inaad u hubta sida aad faatixada u hubto meesha naftaada halis ku gelinayso oo dii ilahay inaad ugu nasireed aa rabto waa inay meesha wajhada ay cadda laakiin meel humhumo ay ku jirto hadda inta qofoo maanta janno inta un loo tilmaamay iyo xuurlacinta iyo khayrkii kadibna labada un dhinac muxuu aha looga xiro laba bam batoon yarna gacanta loo geliy la yihahdeeye jannadii xuurinta waa ka xir inaad batoonkaasa u taabato ma xasuustaan beri oo lalaan jiray wadaadadii eh, akhyaarta ahaa oo ka mid ahaa ninka wasiirka arrimaha dibadda ahaa oo xaakimtii kadib maxamed cadow ya ibraahim miyo magaciis ma ibrahim cadow ya sheekh shamow hotel shamow imise waa marka oo raggii dhakhaatiirta ahay iyo raggii muxuu ahaa soo baxay iyo ummaddii meeshii lagu halligay maalintii sacuudigaan joognayo marka wadaad oo masaajidkii marwaas miya iyo masaajidihii weyne adiga reer xamar oo ka akrin jiray a marka a meeshii ka hadlay markaasuu le waa bogti sidii yara fanifani u hadla aniga de sida uma jiri karo wuxuu le sheekhow jannadii aad ogeyd oo dhibka loo mari jiray oo sida ogaanta ahayd oo xabsiyadan ugeli jirnay oo noololaan jiray maba loo baahna oo dhirarka badneed waqti dheer toddobaatan san lixdan sana sideetan sana lagu qaadanay dhirarka badnayd looma bahna iyo salaada badnayd soonka badneed iyo rafaadka iyo wix looma baahna labadan baad aayar kusoo xirani batoonka baa saa u taabani horre jaraada laqaad kaleed saad waa xasuustaa jidda ahayd meel hooloon iskugu imaadnay oo aad ka hadlay oo marka war waxaa sax maahan dacwadan rafaadkaan usoo marnay iyo dhibaatada usoo marnay maogsoontihin ad hadda ad leedihiin aayar baton yar masaa loo taaban janada horad laga geli maaha bahasha saas maaha midda kale dadkaan had isqarxinaan adinka waxad umaynaysaan ood muslimiinta baabi'inaan ma geesiyaal umaynaysaan maaha geesiyaal adduunka ninka ugu fulisankaa isagaba yastacjil mowt wuxuu dedegsanaa geeri sakaraadkii iyo waxaa dhiba iyo howlahaas iyo ma raba wuxuu rabaa inuu hal mar dekondaakum noqdo kadibna hore janna ugu xaroodo ma ba waxa lagu aroor naar unbaa experience loogu xaroori exbress meeshii loo galaa oo la huba qofka naftiisana haligo muslimiintana haligo exbress waxaa loo hubaa inuu naar galaa inuu ilahay iska dhaafagoori ilahi wuu cafin karaa soo mogidin ilahi waxaas kulle janno iskaga xarayn karaa cid la haysata jannadiis iyo naartiis ma laha laakiin sida noola sheegay oo nabiga noo shegay alayh sla qofka naftiisa dilo wixii aad ku dili unbaa qiyaamo lagu cadaabi sidii unbaa loo bamki lagu xiri wa isqarxin bub wad bubta unba ku hayn naartin oo ku jira weydada socda saas nabigeena shegay alah sla slam yani macnaheeda qofka sun caba qofka iska soo ridi muxuu ahaa eh, meel dheer guri iska soo tuura iyo buur iska soo tuura sidaasuu muxuu ahaanaya nabigeena sheeg ala sla slam waay xadiidka afarku boqol iyo toban iyo afraad waa saxiix qaala imam nas abarna bishr ibnu hilaal asawaaf annumayri waa filaya qaala xadana cabdilwarit maxad u aamusteen ibn saciid anu baad iga sugaysaan miya warkaa ma soconay التميمي وثيقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه قال حدثنا أيوب السختياني وهي وثيقة ثبت الحجة عن غيلان بن جرير وثيقة العتكي عن زياد ابن رباح القيسي وثيقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية الإسلام قال حين أبو هريرة قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قفك خرج كبح من الطاعة طاعة أميرك مسلمين كبح oo faaraqa jamacata jamacada muslimiintana ka dhexbax oo fa maata dhinta maata wuu dhintaa maytatan miitatan dhimasho jaahiliyatan jaahiliya ah. oo gaaladiis ay u dhiman jireen oo kale u dhimana weyaan ahlnaar noqonaya abcan sida muuqato saasunbaa koley jaahiliyada deentay geli jireen ababa qof amarka ilaahay diida ayuu noqonayaana dhankaasna waa oo muxuu si cumuumna noqon kartaa waman kharaja qofkii baxa calaa ummatii ummadayda ku baxa yadribu oo ilaahay baariga ah oo diinta ilaahay ku taagan iyo faajira keeda faajirka oo xumaanta iyo balada ku jira labadaba muxuu deli laa yataxaashaa aanan ka xishoonaynin oon ka leexanaynin min mu'miniha qofkeeda muminka ah walaa yafi aanan u oofanaynin lidii cahdin cahdiha keeda ballanta iyo cahdiga oo muslimiinta gaalada ah oo laakiin muslimiinta ballanta ay u qaadeen oo fiizaha iyo ammaanka ku jooga aanan u oofinaynin oo kulli wada wadaxaaqi falaysa minii aniga igami mid ma aha ayuu nabig sal sl aniga iga mid ma ahan waman qaatala qofka dagaalama taxta raayatin cumiyatin calan cidda wadda iyo meeshuu ku socda iyo aanan caddayn hoostii ku dagaalama iyo wax loo dagaalama aan la ogeyn hoos dagaalamo yadcuu dadka ugu yeer ilaa casabiyatin casabiyad qabyaalad iyo gobolaysi iyo yacnii xuduud nafsi iyo casabiyadda qofka waxaa weeyaan waxyaabaha nocaas ayaa la yihahdaa ee dadku ugu yeedho o aw yaqdabu licasabiya casabiyada ayada ah u caroona oof kadima faqutila arrinkaa dartii loo dilo oo hawsha ayada isagoo ku taagan oo ka shaqayna calankaas loo dila faqitlatun jaahiliyatun waa dil iyo dhimasho jaahili ah ayuu nabig sal slm xadiidka afar kun boqol toban iyo shanaad una dambeeya cashirkeena insha allahu taala tabarak wa tacala caawa waa afar kun boqol iyo toban iyo shanaad wa صaيix akhbarana mxamed ibn mhn اcanasi wa iqaة xaafid can cabdiraحmaan ibn mahdi waa imaamkii qaala xadana cimraan ibn eh, alqaطaan wa saduuq yahim rumiya bira'yi اkhawaariج khawaarijta ka sheekeeyen ra'yigooda yaqabaala sheeg sheegay can qataada ibn dacama can abi mijlaz abu mijlaz waa laaxiq ibn xumayd asadusi wa iqa can jundub ibn cabdilaahi اlbajali waa saxaabi jaliila radia اlahu taala qala wuxuu yihi jundab jundub wuxuu yidhi qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm man qaatala qofka dagaalama taxta raayati cimiyatin calan eh, aanan caddayn meeshuu ka socday meeshu ku socda aanan caddayn hoostii qof ka dagaalamo kan qabyaalada waa la la socda kan goboleysay waa la la socda kan muxuu ahaa jihaadka aanan toosnayn oo waxaa weeyaan eh, albar walfaajir lagu tagsiini oo lagu baabi'ini alxartu wanas lagu baabi'ini waa la marka nooc walba calan aan caddayn meeshuu ka bilowda meeshuu ku dhammaana aanan caddayn oon diinta alle ku toosnayn qofka hoostii ka dagaalama man qaatala taxta raayatin cimiyatin aw cumiyatin yuqaatilu casabiyatan casabiyad awgeed u dagaalami wayaqdabu licasabiyatin casabiyad awgeedna iyo qabyaalad iyo wix la midka darteed u carooni faqitlatun jaahiliyatun waa dhimasho iyo dilitaan oo jaahili weeyaan qala abu cbdirrama wuxuu yidhi cimraan alqataan laysa bilqawi maaha lakin axaadiis kale soo hor oo marnay oo wasaxayd ayaa kaaga filan hada wallahu aclam w sala allah wslam abdi rasul mustafa